بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وحن بالله بأن آيات ترضبات إلى آيات لباتان يلوبا سورة برع درسيقا هره وحال إنو الشيغي إن قال دا مدى الله قبتي أفر بلاد وحي كير dadkay muddadoodu tahay iyo wixii muddadoodu magacoonin afar bilood baa looga dhigay afartaa biloodna bilo xurmale baa lagu magacaabay waa bilo xaaraama dagaalku bilihii caadiga ahaa ma aha ee xurmada lahaa dilxija muxaram safar iyo rajab waxaa weeye dilxija labaatankeeda dambe muxaram safar rabiiculwal rabiicu thani tobankeeda hore wey waa bilo xurmale marka meeshan waxaa laga bilaabay xikmadii dagaalka loogu bilaabayey muddada loogu qabtay iyo halkan lainooga sheegaya الله wuxuu ihi kayfa sidee buu ugu ahaan lilmushrikiina cahdu kayfa sidee buu yakuunu ugu ahaan lilmushrikiina gaalada cahdun ballan cinda allaahi alla agtiisa wa cinda rasuuli ila aladiina kuwa mooye caahadtum aada kula ballanteen cinda almasjid alxaraami masjidka xurmalada agtiisa fama staqaamuu intay idiin toosan yihiin oy sidii aada ku ballanteen ku socdaan fastaqiimuu lahum u toosnaada idinkuna in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa oo ballanta ku camal fala allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala suuragal ma aha gaal mushriga inay ballani u sugnaatay oo alle agtiisa iyo rasuulka agtiisa ballan ugu sugnaatay ilaa kuwaad masjidka agtiisa kula ballanteen waa xudaybiya sanadkii lixaad xudaybiya lagula ballamay waaye sanadkii lixaad ee ballanta lala galay ee muddada la dhigtay markii dambena iyagaa jabin doone marka inta kuwa noocaasihi idin toosan yihiin oy quman yihiin idinkuna qumanaada allahna subxaanau watacaala dadka xaqa ku dhaqmo oo ballanta ku dhaqmo mutaqiintu jeceli kayfa sideebuu yakuunu ugu sugnaan sanadkii lixaad bay xudaybiya ahayd beder waxay ahayd sanadkii labaad wuxud sanadkii saddexaad axzaab sanadkii shanaad xudaybiya waa sanadkii lixaad sanadkii sideedaadba intay ballantu jabiyaan yaa maka la qabsan doona kayfa sideebuu yakuunu ugu ahaan oy suuragalba u tahay lilmushrikiina mushrikiinta cahdun ballan cinda allaahi alla agtiisa wa cinda rasuuli ila aladiina kuwa mooye caahadtum aada kula ballanteen cinda almasjid alxaraami masjidka xurmalada agtiisa fama staqaamuu intay toosan yihiin lakum idinka idiin toosan yihiin ballanta ilaalinayaan fastaqiimuu lahum idinkuna u toosnaada in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa kayf kayf waa tacajub baa la yidhaha xagga carabiyada kayfada tacajub baa la yidhaha kayfa siday sidaasi u suuroobi oo ballantooda loogu ilaalin ka qaalib noqdaan calaykum dushina laa yarqubuu eegi mahayaan idiin tixgelin mahayaan fiikum idinka dhexdiina ilan qaraabanimo walaa dimmatan ballan yurdunakum way idin raaligelin biafwaahihim afkooda afka baarkiisa idinka raaligelin watabaa quluubuhum qulubtooduna way diidan tahay xaqa iyo wixii idinka idin fiican way diidan tahay wa agaruhum badankoodna faasiquuna way waaba la ogyahayda marka kayfadii hore iyo tan isku macno wey kayfa yakuunu lmushrikiin ciladii hore waxay ahayd maadaama ay mushrikiin yihiin ballan ma yeelan karaan ciladanun waxaa weeye hadday nimankaasu idinka taagroonaadaan qaraabannimo iyo ballan midna idin idiin eegmahayaane gamta idin joogsan marka siday ballani ugu sugnaan wey kayfa yakuunu lxaalu kadalik sidee mushrikiinta ballani ugu sugnaan walxaal in yadharuu hadday ka qaalib noqdaan calaykum dushiina laa yarqubu eegi mahayaan idiin tixgelin mahayaan fiikum dhexdiinna ilan qaraabanimo walaa dimatan ballan yurduunakum way idin raali gelin biafwaahim afka baarkiisa watabaa quluubuhum quluubtooduna way diidi wa akaruhum badankoodna faasiquuna way marka meesha waxaa inooga cad gaal ballan kasta la galo weligaa iska ilaali way weligaa ha aamina gaaladu waxaa kamid a shaqadooda ishtaro waxay ku gateen biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisii samanan xoolo lacag qaliilan oo yar fasaduu way ka hor joogsadeen can sabiilihi alla wadadiisa can sabiilihi sadduu min asuduud haddii laga eego oo maserka suduud laga dhigo way ka jeedsadeen wey taasayna hadda u dhowdahay inahum iyaga saaa waxaa xun maa shaygii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwii camal fala allah wuxuu leeyahay shaqada xunay qabteen waxaa ka mid a ah xaqii meeshay ka raaci lahaayeen iyo adduunyada bedbedhkeeda ka doorteen xaqii meeshay ka raaci lahaayeen hadda mushrikiintay kusoo degtay la dhihi maaye fi lwaqti alxaadir qofka diinta adduunyada ka doorta waa sidaasoo kalena ishtarow waxay ku gateen biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa tamanan lacag xoolo yar tamanan qaliilan lacag yar fasaduu way ka jeedsadeen can sabiilihi alla wadadiisii inahum iyaga saaa waxaa xun maa kaanuu yacmaluuna waxay camal faleen laa yarqubuuna u eegi mahayaan u tixgelin mahayaan fii muminin qof mumina ilan qaraabanimo walaa dilatan ballan u tixgelin mahayaan walaaika kuwaasin hum lmuctaduuna kuwa xadgudbay wey suuragal ma aha wax la aamini kara ma aha u eegi maayaan u qiimayn maayaan u tixgelin maayaan fii muminin ilan qaraabanimo walaa dimmatan ballan waulaaika kuwaasina hum iyagu almuctaduuna kuwa xadgudban way qof kasta oo sidaa yeelana waa sidoo kale faintaabu haday toobo keenaan waa qaamu salaata salaadana ogaan wa atawu zakaata zakadana bixiyaan fa ikhwaanikum walaalihiin weeye fi diini diinta idinku walaala wanufasilu waan kala cadaynay waan kala saaray alaayaati aayadihii liqowmin qowm yaclamuuna og oo yani wax garanayaa laga wada waxaa weeye tawbada alla ma xidhna gaalnimada heerka ugu sarraysa hadduu qofku ka gaadho tawbada alla way u furan tahay ilaa naftu qabato qarqarisadu qabato dadka gaalada ee mushrikiinta hadday soo noqdaan oo toobo keenaan waa walaalihiin wax dhiba ma qabaan qofkaa la dhihi maayo waagii hore gaal ahaaye ha go'doomiyo ama ha naco meesha ma taalo waa mumin sidaasunbay mumin ku yihin dadku ku siman yihiin allah wuxuu leeyahay fain taabuu hadday tooba keena waaqaamu salaata salaadana oogaan oo tukadaan waaatu zakaata zakadana bixiyaan fa ikhwaanukum walaalihiin weeye fi diini diinta idinku walaal wanufasilu waan kala cadaynay waan kala saarsaaray alaayaati aayadihii liqowmin yaclamuun qolo wax garanaysa salaadu cibaadada badaniga ah yay madax ka tahay zakaduna cibaadada maaliga ah yay madax ka tahay qofka hadduu afka ka asha hatuuna tukanin waa gaal calaamada keliyahe lagu garan karo qofku inuu mumin yahay waa salaada weyn waina kauu hadday buriyaan aymaanakum dhaartiinni iyo ballantii min bacdi cahdihim intay ballameen kadib wadacanuu ay duraan ceebeeyaan fii diinikum diintiina faqaatiluu la dagaalama aimata kufri hogaamiyeyaasha gaalnimada inahum inuu laa aymaana dhaar lahum uma sugnaani ballan male lacalahum yantahuna inay nahyoonaadaan baa markaa suuragala hadday ballanta buriyaan oo iyagu kasoo buriyaan oy diintiina ceebeeyaan oo caayaan oo wax ka sheegaan dagaal ku qaada hogaamiyeyaasha gaalnimada hogaaminaya ha u turina dagaal ku qaada sidoodabana gaaladu wax ballan a male marka waxaa laga yaabaa markaa dagaal ku qaadaan inay nahyoonaadaan oo joogsadaan oo waxoogay iskartaan baa suuragal wadacnu fii diinikum qofka diinta ceebeeya waa gaal ka baxay diinta islaamka nabiyullaahi maxamed qofka wax ka sheegana waa gaal ka baxay diinta islaamka qur-aanka kariimka qofka wax ka sheega waa gaal ka baxay diinta islaamka culimada ka waran marka culimada islaamka ee ducaadda ah ee hogaamiyeyaasha ah waxayna ahayn qofkii ku sheega ka qofaa waa wahaabi buu ku yidhi wahaabiba ma yaqaano ninkaasi waa bidci buu ku yidhi gaal weeyey qaarkood yidhaahdaan waa gaalo kuwaasi rasmi hadalkama joogo culimmada islaamka dadka dacaadeeya waa gaalo maxaa yeelay diintii bay dacaadeeyeen sidaa loo ogaado waina kasuu hadday buriyaan aymaanuhum dhaartooda min bacdi cahdihim ballantooda kadib wadacanuu ay duraan fii diinikum diintiina duraan oo ceebeeyaan faqaatiluu la dagaalama a'imat alkufri gaalnimada hogaamiyeyaasheeda inahum iyaga laa aymaana dhaarlahum uma sugnaan kamaba guntantaba lacalahum yantahuuna si ay u waantoomaan alaa tuqaatiluun innagaa laynala hadlaya alaa tuqaatiluuna ma waydaan la dagaalamayni qawman qoomna kasuu buriyey aymaanahum dhaartoodi iyo ballantii wahamuu u qastay waa hore biikhraaji rasuuli rasuulka ka saaridiisa maka laga saaro wahum iyaguna bada-uukum hadda idinku bilaabeen awala maratin maratii ugu horeysay atakshawnahum yaad ka baqaysaan faallaahu alla xaqu mudan an takshawhu inaad ka baqdaan in kuntum muminiina haddaad tihiin waxaa nabiyullaahi maxamed loo sheegi qolada inay rasuulka bixiyeen ku talagalay waagii maka weeye inay ka soo bixiyeen ay saareen magaalada ballanburiyaashaydaan la dagaalamayn ee waagii horena ku bilaabay inay soo bixiyaan ballanfurkiina iyagu bilaabay ballanfurku wuxuu ahaa markuu nabigu xudaybiye la ballamay yaa ree beni oo nabiga gaalkooda iyo muslimkoodaba nabiga xilfi la-ah iyo ree beni bakar oo quraysh xilfi la-ah labada xilfi mid walba qolada kale dhaarta la gale ree beni khusaace iyo ree beni bakar baa isku dhacay marka qurayshtii baa ree bakaruhirsoo ree khusaace iyo dusha ka saare nabiga u qayshadeen dagaalka halkaasu ka bilaabmay ballantii iyagaa buriyey markaasaa makaba la qabsaday gebigeediiba alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dagaalamaynin qawman qoom nakasuu buriye aymaanahum dhaartooda wahamuu u qastay biikhraaji rasuuli nabiga bixintiisa wahum iyaguna bada-uukum idinku bilaabay dagaalka awala maratin maradii ugu horeysay atakhshawnahum iyaad ka cabsanaysaan fallaahu alla axaqu mudan an takshawuhu inaad ka cabsataan in kuntum muminiina haddaad tihiin meeshaad gaalada ka cabsan lahaydeen alla ka cabsadoo dagaal ku qaada yaa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum allahu alla cadaabi biaydiinkum gacmihiinu alla ku cadaabi oo ku ciqaabi wayubsihim alla wuu dullayn wayansurkum calayhim wuu idinka gargaari wayashfi suduura qawmin qolo qalbigood baa caafimaadi muminiin oo muminiina waa qoladii reer beni khusace ee loo hiiliyey ee markii reer beni bakari qoraysh inta weerar lagu qaaday makaba la qabsaday ee carabtii maka joogtay dulaqaa quraysh ilaa laba kun baa la sii daayey qaarna way carareen cikrime abijahal uu kamid yahay caafimaad baa galay marka qoladii muminiinta ahayd qoladii laga gardaraaye gaaladu gardaraysaday way caafimaadeen way ciilbaxe qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum allah allaa cadaabi biaydiikum gacmihiina oo alla subxaana watacaala meesha waxaa laga wadaa allah si kaleba uu ciqaabi lahay idinkaa inaad gacmihiina ku ciilbaxdaan oo gacmihiina lagu ciqaabo yo alla rabaa qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum allahu alla wuu cadaabi biaydiikum gacmihiina ku cadaabi wayuqzihim wuu ku duleen gacmihiina wayansurkum wuu idiin gargaari wayashfi uu caafi way ciil baxayaan suduura qowmin qolyo qalbiyaashood muminiin oo muminiina hadda sadri baa laga cabira waa laabta laakiin qalbigaa loo jeeda wayudhib wuu tagsiin ayda quluubihim qalbigooda cadhadiisii buu tagsiin intay ciil baxaan oy caafimaadaan yaa cadhadii aan ka bixi oy alxamdu lilah leeyihiin wayatuub llahu alla ka aqbali ala man yashaa qofkuu doono wallaahu allana caliimun ku og weye xakiimun oo falsan shay waliba siduu ku habsan yahay u maamula jumladaa wayatuubullaahu kuma cadfana oo meeshaa qaatilu amarka ah yaa waxaa yucadibhum waa jawaabkeedii yuqsihim waa lagu cadfay yansurkum waa lagu cadfay yashfi waa lagu cadfay yudib waa lagu cadfay tan waa laga gooyey gooni baa looga gooyay marka dadkan gaalada ahee dhibaatada badangeysanaya allah subxaanau wa tacaala hadduu doono wuu ka tooba aqbali karaa wey oo sidaa loogu wada samri maayo wayashfi wuu caafiyi suduura qowmin qolo qalbiyaalkood muminiina muminiina wayudhib wuu tagsiin hayda quluubihim cadhadooda wuu tagsiin cadhada qalbiga kaga jirta dee garoo wayatuub llahu alla wuu ka tooba aqbali calaa man yashaa qofkuu doono wallahu alla subxaanahu wa tacaala caliimunka wax walba ogoya xakiimuna falsan am xasibtu muminiintii baa lala hadlay am xasibtuma waxaad u malaynaysaan an tutrakuu in laidinka tegi muhmalan idinkoo shaqo laidin yeelin oo wax shaqaa aan haynin in laidin daynma idinla tahay walxaalamaa yaclamillaahu alla uuna ogaanin ogaan soo saarideed wey sida kalaa wuu ogyahay aladiina kuwa jaahaduu dagaalamay oo minkum idinka idinka mid a ah walam yatakiduu aan samaysanin min duuni illaahi alla sokadiisa walaa rasuulihi wala lmuminiina walijatan saaxib hoosaa wallaahu alla khabiiru ku og wey bimaa tacmaluunsa aayadda waxay sheegaysaa dagaalkan gala laidin leeyahay iyo waxyaabaha laydin dul saarayo waa laydinku kala sooci qofka mujaahidka ah iyo qofka fuliga ah ku kala cadaanay marka ilaahay wuu ogyahay sidiisaba wuu ogyahay waa cilmu duhuur wey u soo bandhigi weyo dadkaa ogaanayo wey ilahay sida kale u ogyahay allahu akbar marka kuwa la dagaalama oo saaxiib hoosaad samaysanin waday bay yidhaahdeen qolada koonfurta waday hoosaad waday saaxiibkay yidhaahdeen waa waday hoosaad waa inay munaafiqiintu ay dad hoose samaystaanoo dadka qumani gaal hoos hoosula saaxiibi maayaan dadka xumxumi gaalada iyo dadka aan fiicnayn ba hoos hoosula saaxiibaya muminiintu sidaa waa ka bari allamim axasiba naasu an yutrikuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun taasay la macno tahay am xasibtuma waxaa u malaynaysaan an tutrakuu in laidinka tegi oo faraha laidinka qaadi oon waxba laidinku waajib yeelaynin walxaalamaa yaclam illaahu alla uuna ogaanin uuna banaanka soo dhigin alladiina kuwii jaahaduu dagaalamay oo minkum idinka idin kamida mid ah walam yatakiduu aan samaysanin min duuni illaahi alla kayrka walaa rasuulihi walaa lmuminiina ile saddexdaas waa isku xisbi eh waliijatan saaxiib hoosa wallaahu alla subxaanahu watacaala khabiirun ka og weeye bimaa tacmaluun waxaad camal falaysaan allah iyo rasuulka iyo muminiinta qofkii aan saaxiib la ahayn waa u dhammaatay qofkaa maa kaana uma sugna umana banaana mana wanaagsanaba lilmushrikiina mushrikiinta an yacmuruu inay degaan oy camiraan oy gacanta ku hayaan masaajid allaahi alla masaajidadiisa shaahidiina iyagoo ku qiri calaa anfusihim naftooda bilkufri gaalnimo ku qiri ulaaika kuwaa gaalada ah xabidad way burburtay acmaaluhum acmashoodii ay masjidka ka hayeen wa fi naari naartana hum iyagu khaalidun waa ku waaraya marka masaajida marka la yidhaha waa masaajidadoo dhan marka masjidulxaraamkuna wuu soo geli qiraa'o waxaa jirta masjid allaahi ah markaa masjidulxaraamkay khaas ku tahay markaa masaajidda hadii la yidhaha masjidulxaraam kuu soo geli marka gaaladan mushrikiinta ee quraysh ee masaajidka gacanta ku haysta ee weli aan gacanta looga qaadin wax hagaagsan ma aha wax awlana ma aha macnaha ka qaadaa laleeyahay maba aha dadkii lahaaba ma ahe ka qaadaa laleeyahay masaajid marka nin gaalihi gacanta kuma hayn karo shiicaduna waa sidoo kale qof shiicihi masjid gacanta kuma hayn karo imaam kama noqon karo muadin uma noqon karo maamula kama noqon karo shiicada iyo gaalada gaalada waa wax cad aynu aragno iska ilaali shiicada waa balaayo kugu dhex jirto oo waxay yihiin baadan garanayn shiicada iska ilaali ma kaana uma sugna umana banaana lilmushrikiina dadka mushrikiinta ah an yacmuruu inay camiraan oy degaan oy gacanta ku hayaan masaajidallaahi ilaahay masaajidadiisa oo masjidulxaraamku ka mid yahay shaahidiina iyagoo ku qiri calaa anfusihim naftooda bilkufri hadda ninka yahuudka haddaad tiraa maxaa tahay yahuudi baanahay buu ku dhig ka nasraaniga haddaad tiraa maxaa tahay nasraani baanahay buu dhig dad badan baan anu weydiiyaayo inaan la yar hadla doono qoladeenan inala degano kristaan baanahay buu ku faanaya marka ficil ahaanna waxay samaynayaan inay gaalo yihiin way muuqataa afkana wayba ka qaranayaan ulaaika kuwa noocaasa xabidad way burburtay acmaaluhum camalkoodii camalkan ay masjidka ka hayaanay ilaalinaa way burburtay waxba u tari mayso wa fi naari naartana hum iyagu khaaliduuna way ku waarayaan camalku sidiisa hadduuna iimaan lahayn qiimad male inamaa yacmuru waxaa camiro oo dega oo ku tukada oo gacanta ku haya masaajidallaahi alle masaajidadiisa man aamana qofka rumeeyey bilaahi alle walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame waa qaamo salaata salaada oogay waata zakaata zakadana bixiya oo walam yahsha aan ka baqaynin ila allah alla mayo cid kale aan ka baqayn waa xagga cibaadada la sheegay absida kale marma way dhici kartaa de inaad baqdo oo gartaa ay tahay tan la sheegay walama yashaa ila allah markuu cibaadaysanayo alla mayo cid kale uma cibaadaysanayo faasaa ulaaika kuwaas waxay mudan yihiin oo dhab ah an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanuunsan casaadu xagga luqada waa raje waa laga yaabaa wey xagga luqada laakiin xagga alle markay ka timaado waa xaqiiqo wey kuwaasi waa muhtadiin nabiyullaahi maxamed baa wuxuu yidhi idaa ra'aytum rajula yactaadu lmasjid fashhaduu lahu biliimaan hadduu qofku inuu masaajid ka caado yeesha aada aragtaan waa mumin ogaada qof aan mumin ahayn masaajidka ma laazimi karo kuma soo tukan karo ogaada wey inamaa yacmuru waxaa camira oo buuxiyo oo ku camalfala masaajid allahi alle masaajidadiisa man aamana qofka rumeeyey bilaahi alle walyowmi alaakhiri maalinta qiyaame waa qaamo salaata salaadana oogay waata zakaata zakada bixiya walam yakhsha ila allah alla mooye cid kale aan ka baqayni markuu cibaadaysanayo facsaa ulaaika kuwaasi waxay u dhow yihiin oy dhab ku yihiin an yakuunuu min almuhtadiin in ahaada kuwaasi marka masaajidka marka laleeyahay ha la camiro ujeeddadu maaha wakti walba taagnow ma aha ee qalbigaaga ha ku jirto inaad masjidka ku tukato ood camirto haddaad fursadu weydo markaa waa lagu cudurdaani ajcaltum ma waxaad ka yeelaysaan siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjid alxaraami masjidka xurmada leh camridiisa iyo gacankuhayntiisa kaman qof aamana rumeeyey bilaahi alla rumeeyey walyowmi alaakhiri aakhirana rumeeyey wajaahada dagaalamay fii sabiili illaahi alla dartii u dagaalamay laa yastawuuna ma sina labadaasi cind allaahi alla agtiisa ma sinna labadaasi wallaahu alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiin oo aalimiin cabaas binu cabdimualib iyo wiilkuu adeerka u ahaaya cali binu abi aalib iyo cumaan binu abi dalxa ninkii reer cabdidaar ee kacbada furaheeda reer cabdidaar kacbada furaheeda haysan jireen qoladan ree cabdi reer beni haashimna siqaayada xaajigay lahaayeen markaasaa waxay dhaheen cali o haddaad dee islaamka anaguna dee xajkaanu dadka waraabinayo waan maamulayo furihiisii baanu haysanayo dana qudhayadu fadligaasaan leenahay markaasaa alla leeyahay suuragal maaha waxaasu qiimad male qof muminaho mujaahida waxaa laba soo barbardhigi dhigi kara wy ah, marka diin oo dhan cibaado oo dhan hadayna iimaan lahayn waa banaanka utur ajacaltuma waxaad yeelaysaan siqaayata alxaaji xaajiga waraabintiisa riic bani iyo wacimaarat almasjid alxaraami masjidka xurmada leh camiridiisa yani gacan ku haystiisa camiridiidu waa maamulka iyo hayntiisa ree cabdidaarow kaman qof oo kale ama kaman dad oo kale aamana rumeeye bilaahi alla rumeeye walyom aakhiri wajaahada dagaalami fii sabiil ilah alla darti makala baad dhigaysaa yaa soo barbardhigaysaa wax laisbarbardhigi kara maaho laa yastawuuna inda allah alla agtiisa ma sima markaa camal kasta oo u muuqda inuu fiican yahay oo ninka samaynaya ayla tahay inuu fiican yahay mar hadduuna iimaan lahayn qiimad male wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiina oo aalimiina aladiina kuwa aamanuu muminoobay wahaajaruu hijrooday oo dalkoodii hooyo ka tegay wajaahaduu dagaalamay fii sabiililaahi alla dartii u dagaalamay biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamay waanfusihim naftooda ku dagaalamayba acdamu weyn darajatan xagga martabada cinda allah alla agtiisa kuwaa qolo ka darajo sarraysaa ma jiro mujaahidiinta soo hijroodoo naf iyo maalba horay oo dagaalka galay cid ka sarrayn kartaa ma jirta w jihaadkaa marka la sheegayo berigaa ay ku sarreeyeen waa jihaad lkufaar litakuna kalimatullaahi hiy alculya fi lwaqti alxaadir inagu jihaad ma hayno hadda saasaho yaad shuruudiisii ofsaday ma hayno wa waulaaika kuwaasina hum lfaaizuuna kuwa guuleysay wey baa l kuwa guulaystay wey inaga jihaadkeena la gudba waxaa wey xagga dacwada afka inaan ka jihaadno oo dadkeena waxu sheegno oo dadka aada waxu sheegto oo caqiidada islaamka loo saxo nin baa beri igu yidhi intay dacweeyeen qaxooti baan joognay wa xaq baad ku hadlaysaa laakiin wax dadka ka weyn baad u sheegtaayo diin faafin ha dhaafin bui haddii kale waa lagu xidhi waxaan ku idhi soomaali diin faafin uma baahne caqiida sixid iyo cilmi faafin ba ubaahan tahan soomaalida boqol kiiba boqol waa muslim in caqiidada loo saxo keliya ubaahan tahay marka inagu waxaa inoogu weyn cilmiga kale waynu naqaanay caqiidadaa dhib inaga haystaa caqiidada caqiidada aynu dadkeenna u saxno keliya aan ka dhaadhicino cibaado kasta ood qabanayso tii nabiyullaahi maxamed uu sharciyey ha ahaato alla dartiina qaba qaban intaa unbaa inaga xigta intaa hadday dadkeenu fahmaan wax dhibaho ina haystaa ma jiro alxamdulilah allah wuxuu leeyahay alladiina kuwa aamanuu muminoobay wahaajaruu hijrooday oo dalkoodii ka qahay wajaahaduu dagaalamay fii sabiilillaahi alla dartii biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamay wa anfusihim naftooda ku dagaalamay yaa acdamu weyn darajatan xagga darajada cinda allah alla agtiisa waulaaika kuwaasi humul faaizuuna kuwa guulaysta wey yubashiruhum wuxuu ugu bishaareyn rabbuhum rabbigood biraxmatin raxmado minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raadi ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin oo lahum u ama lahum waxaa usugnaaday sugnaaday jannada dhexdeeda naciimu nicmo muqiiminoo daaim weligood dhammaan mayso ilaahay jannada wuxuu ku diyaar gareeyey maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi basar waxaan weli il ayna arag dhegi maqal qalbina aan kuba soo dheer magacyaha jannada ee lainoo sheegay kuweena la magacyo ah magaca unbay ka midoobeen mooye isku mid maaha wey way kala duwan yihiin marka qoladaa mujaahidiinta ah muhaajiriinta ah ee cidu ka darajo sarraynin ee guulaysatay rabbigood wuxuu ugu bishaareen raxmad iyo raadi ahaansho janno weyn oo dhexdeeda wax walba ay ka helayaan yubashiruhum wuxuu ugu bishaareyn rabbuhum rabbigood kuwa mujaahidiinta ah biraxmatin raxmado minhu xaggiisa ka ahaatay ridwaanin raadi ahaansho iyo wajanaatin jannooyin oo lahum u sugnaaday fiihaa dhexdeeda naciimu nicmo muqiimu daa'ima khaalidiina fiihaa way ku waarayaan weligood ka bixi mayaan laa yabquuna canhaa xiwala khaalidiina fiihaa way ku waarayan abadan weligood in allaha alle ajrigaa alla agtiisa cadiimka weyn maxaa lagu gaadi cibaado alla darti loo cibaadaysay wadadii nabigana la maray